alxamdu lilaah rab alcaalamiin sal allahu wslam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalama wabacd qaala alimaamu malik raximah llah almuxaasabatu fi lqiraad idaa ishtaqala alcaamilu wa rabixa fi lmaali aladii wudica cindahu wa xasala ribxun faina almaalika walcaamila yataxaasabaan ya'hudu almaaliku ra'sa maalihi wa qistahu min alribxi waalcaamilu aydan ya'hudu qistahu min alribxi qaala yaxyaa qaala maalikun fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraada rajul dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan facamila fiihi farabix ishtaqala fi lmaal faxasala ribxun faaraada an ya'huda xisatahu min alribxi wa saaxibu lmaali gaa'ib lamaa xasala ribxu wa almaalik gayru mawduud wa dahara fi lmaali alribxu wa araada alcaamilu an yastalima qistahu min alribxi fi gaybati almaalik qaal laa yanbagii lahu an ya'kuda shayئa ila bixadrati saaxibi lmaal laa yanbagii lahu an ya'kuda shayئa min alribxi ilaa wa saaxibu lmaali xaadir yaclamu nasiibahu min alribxi wa salaamata ra'sa maalihi qaal wain akhada shayئa fahuwa lahu daamin wain akhada shayئa fahuwa lahu daaminu xataa yuxsaba maca almaali ida اqtasamaahu fain akhada maa yuqadir alcaamilu anahu qisطhu min alribxi fahuwa daaminu lihada alqisط aladi istalamahu daamin lihada الnasiib aladi danna anahu yakusuhu yadmanuhu xataa yuxsaba maca almaali ida اqtasamaahu faإida kana ra'su اlmaali alfan wadahara qadru mi'atayni min alribxi wa kana alribxu cala atansiif cala الnisfi faأkhada mi'atan wawadacahu fi jaybihi waqaala hada alribxu huwa aladi yakusunii faina hada almaala ida talifa biyadihi yadman bxayثu low jaaءa almaaliku waqad talifat hadihi اlmiئaة fi yadi اlcaamili bacda an istalamahu fainahu yuxsabu calayh yuxsabu calayhi baynamaa low lam yastalim shayئa wa xasala talafun laa yuxsabu calayh wainamaa yuxsabu min arabxi ka kuli qaala qaala malik laa yajuusu lilmutaqaaridayni an yataxaasaba wa yatafaasala yacni yakhruja axaduhumaa min alcaqdi laa yajuusu lilmutaqaaridayni an yataxaasabaa wayatafaasalaa waalmaalu gaa'ibun canhu laa budda cinda almufaasalati wa akhdi kulli waaxidin minhumaa maa yakusuhu laa budda an yakuuna maalu lqiraadi mawjuuda maahila amaamahumaa xataa yaxdura almaal fayastawfiya saaxibu lmaali ra'sa maalihi لأن عملية المحاصرة أن يستلم رأس الماء صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما على الشرط الذي اتفقا عليه من المناصفة أو الربع أو الثلث وما شبه ذلك مسألة أخرى قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا رجل akhada maalan qiraadan faاshtaraa bihi silcatan ishtaraa bihi silcatan istalama alfan min almaaliki waاshtaraa bihi silcatan tusaawi alfan waqad kaana calayhi dayn hada alcaamil kaana calayhi daynun saabiqun qabla alqiraad fطلبه غرماؤه بحث عن هذا العامل المدين غرماؤه فأدركوه bibaladin gaa'ibin can saaxibi ilmaal wajaduuhu fii baladin laysa fii hada albalad saaxibu lmaal fii hada albalad alcaamil almadiini lahum waalmaal aladi biyadi wa fii yadayhi cardun murbixun bayinu fadluh hada almaal aw hadihi silca dahara fiiha ribx bxayث low biicat ladahara fiiha ribxun faaraaduu an yubaaca lahum alcardu faya'khuduu xisataahu min aribx faaraaduu an yubaaca lahum alcardu faya'khuduu xisatahu min alribxi qaaluu haadaa daa'inun haadaa madiinun lana wa hadihi silcatu fiiha ribxun wa naxnu nutaalib an tudaaca hadihi silca wa an yustakhraja minha alribxu aladii yaxusuhu liannahu madiinun lana faaraaduu an yubaaca lahum alcardu fayaakuduu xisatahu yani xisata alcaamili min alribxi qaala laa yuukhadu min ribxi alqiraadi shayun xataa yaxdura saaxibu lmaali fayaquda maalah la hada tasaruf gayru saxiix bal yuntadar almaalik faidaa xadara almaalik wa akhada ra'sa maalihi uma yaqtasimaani ribxa calaa shardihimaa faidaa waqaca fii yadi alcaamili shayun xiinaidin haaulaai alguramaa yataxaasabuuna macahu masأala ukhraa qaala yaxyaa qaala maalik fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan fatajara fiihi farabix rajulun dafca ilaa rajulin maala qiraadan watajara fiihi wa rabih uma cazla ra'sa almaal hadi tushbih almasala saabiqa man aladi yaczil alcaamil yatasaraf fii gaybati saaxibi almaal uma cazla ra'sa almaal yani wadaca ra'sa almaali jaaniban waqasama aribxa faahada xisatah akhada xisatahu qasama aribxa waxdahu waalmaalik laysa mawjuuda waqasma alribxa faakhada xisatahu waطaraxa xisata saaxibi almaali fi lmaali wadaca maa yaxusu almaalika min alribxi fi ra'si maalihi wadalika bxadrati shuhadaءa ashhadahum calى dalik fi suurati اlأulى ma kana fihi shuhada lakin alaan axdara shaahidayn wa qaala lahuma ashhida hada alribxu lilmaalik wa hada almaalu ra'su maalihi wa ana qad cazaltu ra'sa maalihi wa ribxahu qaala la tajuuz qismaة الribxi ila bxadrati صaaxib اlmaal sawaء kana hunaka shuhuud aw lam yakun shuhuud laysa biimkaani alcaamili an yaczila ra'sa almaali wاlribxa xataa yaxdura saaxibu اlmaal qaal laa tajuuzu qismaة الribxi ila bxadrati saaxibi اlmaal wain kaana akhada shay-an raddahu idaa akhada shay-an hada alcaamil raddahu xataa yastawfiya saaxibu lmaali ra'sa maalihi awalan yusafii ra'sa maalihi uma yaqtasimaani maa baqiya baynahumaa calaa shardihima ayb idan cindamaa yuriid axaduhumaa an yaczila ribxahu laabuda an yakuuna alaaakharu xaadiran baxaytu yaakudu kulu waaxidin minhumaa maca wujuudi alaakhari nasiibahu masأala ukraa qaala maalikun fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan facamila fiih fajaءahu faqaala lahu hadihi xisatuka min alribxi waqad akhadtu linafsii midlahu wara'su maalika waafirun cindi alآan cindamaa danna ana hunaaka rib jaa'a ilaa saaxibi almaal wa qaal haadihi almi'a lii ana wahiya ribxii wa haadihi almi'atu laka wahiya ribxuk wa ra'su maalika waafirun cindii mawjuud kaamil qaala maalika laa uxibu dalika xataa yaxdura almaalu kulluhu fayuxaasibahu liannahu yajuuzu an yakdib wa ana ra'sa almaal qad istaslafahu aw qad atlafahu wa inamaa yadxaku calayh wayaquulu hada ribxu ra'su lmaal cindi waaqi yumkin anahu laysa cindahu shay faidan laabuda an yuxdira ra'sa almaal wاribxa macan qaala maalik laa uxibu dalika xataa yaxdura almaalu kulluhu fayuxaasibahu xataa yaxsula ra'su lmaali wayaclama man aladii yaclam almaalik wayaclama almaaliku annahu ana almaala waafirun wayasila ilayhi uma yaqtasimaani ribxa baynahuma uma yaruddu ilayhi almaala in shaaa aw yaxbisu ida araada an yastamira alqiraadu yadfacu ilayhi almaala marata ukhraa wain araada an yulqiya alqiraada wayaktafiya biribxi alawali yaxbisu almaala cindahu wayaqul khalaas alqayna alcamal wa inamaa yajibu xuduuru lmaali makhaafata an yakuuna alcaamilu qad naqasa minhu liannahu qad yakuun qad yajuuz annahu yakdib fii qowliha almaalu waafirun cindi faidan laabuda an yuxdara almaala xataa yacrifa almaaliku ana ra'sa maalihi mawjuud waana ribxu mawjuud qaala wainamaa yajibu xuduuru lmaali makhaafata an yakuuna alcaamilu qad naqasa minhu min ra'si lmaal fa huwa yuxibu an laa yunzaca minhu wa an yuqirahu fii yaday cindamaa yaquul almaal waafir wahada ribxun yajuuzu anahu yuriid bacda an atlafa almaal an laa yuaaliba nazca almaal wa an yuqirahu cindahu maca anahu laysa fii yadihi maal jaamicu maa jaءa fi lqiraad qaala yaxya qaala malik fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan faibtaaca bihi silcata rajul dafaca ilaa rajuli aakhara alfa min alqiraa alcaamil ishtaraa bihada alalfi silcatan faqaala lahu saaxibu lmaal bichaa bic hadihi silca fiiha rib nastafiid min hadihi lfursa bichaa wa qaala aladii akhada almaala laa araa wajha bayci hada bayc laa macna lahu alaan nantadiru ila ajal aakhar faidan ikhtalafa fii bayci silcati ikhtalafa almaaliku waalcaamil almaalik yaquul bica alaan fiihi fursa wa huwa yaquul laa laa wajha lilbaa'ici alaan nantadira fursatan ukhraa faikhtalafa fii dalik qaal laa yundaru ilaa qowli waaxidin minhum hada maalik hada ra'yu maalik yaquul laa yuntadaru laa yundar ilaa qowli waaxidin minhuma lianna ictibaara qawli axadihima cala alaakhar laa murajaxa lah faidan laa yujaabu ilaa maa qaala almaalik walaa ilaa maa qaala alcaamil fama lxal qaala yus'alu can dalika ahlu lmacrifati waalbasari bitilka sila nandur ilaa assuuq fain kaana hunaaka unaasu cindahum khibrat fi hadihi alumuur wa qaaluu alaan fii fursa yuqaal xiinaidin bicsila fain ra-w wajha baycin biicat calayhima bal hunaaka shaksu aakhar yabiicu hadihi silca wayabiicu calayhima raqman canhuma wain ra'ow wajha intidaarin intudira biha intudira bisilca ilaa fursati ukra hada ra'yu maalik qaala shaafici tubaacu fi lwaqt ijaabatan lisaaxbi lmaali liannahu huwa alaslu fi hadi lcamali faida alaba an yubaaca al'aan laabudda an yubaaca al'aan hada qowl shaafici qaala malikun fi rajulin akhada min rajulin maalan qiraada rajulun akhada min rajulin aakhar maalan qiraada facamila fiih uma sa'alahu saaxibu lmaali can maalihi uma sa'alahu saaxibu lmaali can maalihi qaala kayfa almaal faqaala huwa cindii waafir huwa cindii kaamil maa naqasa minhu shay falamaa aakadahu bihi qaal qad halaka cindii minhu kada wakada falamaa qaala iiti bihi wa taalabahu qaal la halaka minhu miatun daacat minhu miat limaalin yusamiihi liqadrin yusamiihi yaqul maa daaca minhu miatun aw miataan wa inamaa qultu dalika likay tatrukahu cindii wa cindamaa kuntu aquulu laka almaal waafirun kuntu akdib wa kuntu uriidu min waraa'i dalika an tatrukahu cindii qaal laa yantaficu biinkaarihi bacda iqraarihi anahu cindahu hada inkaar alaan laa qiimata lahu qaala laa yantaficu yani alcaamil biinkaarihi bacda iqraarihi anahu cindahu liannahu alan yaqul maa cindii halaka minhu shay fi lawal qaala almaalu waafirun wa kaamilun cindii hada maa yanfa wahadii qaacida ana alinsaana idaa aqara xaqan liinsaan uma rajaca fi liqraar laa qiimata lihada arajul bal yu'khadu biliqraari alawal qaal laa yuntafacu aw laa yantaficu biinkaarihi bacda iqraarihi annahu cindahu wayu'khadu biiqraarihi calaa nafsihi ila an yaأtiya calى halaaki dalika almaali biamrin ila an yaأtiya calى halaaki dalika almaali biamrin yucrafu bihi qowlu yani ida kana hunaaka sabab qada calى hada almaal waatrafahu hada aafa yuqbal qowluhu fi dalik lakin ida qaala suriqa aw daaca laa yuqbal qaal wayukhadu minhu wayukhadu biiqraarihi calى nafsihi ila an yaأtiya calى halaaki dalika almaali biamrin yucrafu bihi qowluhu fain lam yaأti biamrin macruufin ukida biiqraarihi walam yanfachu inkaaruhu ma yanfacu linkaar qaala maliku wakadalika ayضa low qaal rabixtu fi lmaali kada wakada lamaa sa'alahu kayfa almaal qaala almaal ra'su lmaal cindi wa raabixtu fi lmaali miatayn ayb fasa'alahu rabu lmaali an yadfaca ilayhi maalahu wa ribxahu qaala ayb rajic lii ra'sa almaal walmi'a alatii rabixtu ana faqaal maa rabixtu fiihi shaya wamaa qultu dalika ila lian tuqirahu fii yadi alaan aqara birabxi fi lawal kaana aqara ra'sa almaa alaan aqara birabxi uma qaala laa ribxa faqaal maa rabixtu fiihi shayan maa qultu dalika ila lian tuqirahu fii yadii fadalika laa yanfachu ayضa wayukhadu bima aqarahu bih ila an yaatiya biamrin yucrafu bihi qowluhu wa sidquhu falaa yalzamhu dalika xiina idaa ataa bishayin yadula calaa sidqihi yani qaal talifa almaalu halaka ixraaq waqad curifa hada ixraaq inaad in yusadaq masala ukra qaala maaliku fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan farabixa fiihi ribxan faqaala alcaamil qaaradtuka calaa ana liya huluhayn hada alcaamil ishtaqal laakin lamaa dahara ribxu ikhtalafa qaal qaaradtuka calaa ana liya huluhayn waqaala saaxibu lmaal qaaradtuka calى ana laka huluث faاkhtalafa fii qadri ribxi kulu waaxidi minhumaa kam lahu qaala malik alqowlu qowl اlcaamil wacalayhi fi dalika alyamiin yaxlif ana lahu athuluثayn wa anahu itafaqa macahu calى huluثayn yaxlif wayusadq qaala malik alqowlu qowlu lcaamil wacalayhi fi dalika alyamiin ida kaana maa qaala qiraada milihi lakin maca dalika laabuda an yakuna hada aladii yazcum qiraadu milihi yani alqadru aladii yutacaamalu bihi miluh lakin ida kaana anaasu yashtaqiluun bimiatayn wahuwa yaquul ana itafaqtu macak cala alfin wa amhaaluhu yshtaqiluuna bimia w bimiatayn wahuwa yaquul ana ishtagaltu macaka bialfin hada ma yumkin ma yusadaq laabudda an takuna dacwa qariiba min alwaaqic qaala wacalayhi fi dalika alyamiin ida kana ma qaala qiraada milihi yani ida kana hada alqadr aladi yazcum huwa aladi yacmalu bihi miluhu fi lqiraad wa kana naxwa mima yataqaaradu calayhi الnaasu wain jaءa biamrin yustankar laysa calaa milihi yataqaaradu nnaas lam yusadaq warudda ilaa qiraadi milihi faida zacma hada alqadr alkabiir alhaa'il aladi laa yatacaamalu bihi miluhu laa yusadaq wa yurjacu ilaa qiraadi lmili masala ukhraa qaala maalik fii rajulin acdaa rajulan miata diinaar qiraad faishtaraa biha silcatan ishtaraa silcatan uma dahaba liyadfaca ilaa rabbi silcati miata dinaar fawajadaha qad suriqa dafaca almaaliku lilcaamili alfan ayib aw miatan fadahaba ila suuqi washtaraa silcatan daynan falama araada an yaakuda almi'a wayusalimaha lisaaxibi asilca suriqa uma dahaba liyadfaca ilaa rabbi silcati miata diinaar fawajadaha qad suriqat faqaala rabu lmaali bilci silcata fain kaana fiiha fadlun kaana lii wain kaana fiiha nuqsaanu kaana calayka liannaka anta dayacta ayb idaa saarat mushkila yakhtalifu nnaas alaan bacdamaa suriqat ilmia asilcatu fii yadi alcaamil laakin calayhi an yusadida almi'ata lisaaxibi silca qaala almia suriqat qaala almaalik ismac bic silca alaan ayb in kaana fiiha fadlun kaana lii in kaana fiiha ribxun kaana lii walii raasulmaal wain kaana fiiha nuqsaan kaana calayk anta aladii tataxamalu almas-uuliya ida kaana fiiha naqs liannaka anta dayacta almia yani anta dayacta almia hadihi dacwa almalik ayb wlcaamil ma yaskut laabuda an yadacihu ayda wa qaala almuqaarad wahuwa alcaamil bal calayka wafaau xaqi hada bal calayka an tadfaca almia marata ukraa xataa nusalimaha lisaaxibi silca inama ishtaraytuhaa bimaalika aladii acطaytanii ana ishtaraytu hadihi silca bimalika aladii acطaytanii wakuntu wakiila laka waqad suriqa almaal facalayka an tadfaca qiimata hadihi silca marata ukraa lisaaxibiha hadihi dacwa man mal camal qaala malik yalzamu alcaamila almushtariya adaau hamaniha ila albaa'ici awala liannahu huwa aladii baashara alcamal huwa aladii baashara albayc facalayhi mas-uuliyatu dafci qiimati silcati min jaybihi alkhaas lisaaxibi silca wa bacda dalika yaquul wayuqaalu lisaaxibi almaali alqiraad in shi'ta faaddi almi'ata diinaar ila almuqaarab wahuwa alcaam bacdamaa yusadid alcaamilu lmi'a lisaaxibi silca alآan jaءa dowru almalik yuqaalu lahu in shiئta faaddi almi'ata dinaar alatii dafacaha alcaamilu ilayhi huwa ayb wasilcatu baynakuma asilcatu baynakuma وتkون قراضا على ما كانت عليه المئة الأولى الآن المئة الأولى قد هلكت الآن ادفع المئة وهذه السلعة تكون بينك وبين العامل على حسب القراض الأول طيب in shiئta faaddi miئaةa dinaar ilى اlmuqaarad wasilatu baynakuma watakunu qiraadan calى ma kanat calayhi اlmiئaة اlأulى almiئaة اlأulى qad halakat alآn tadfac wa takunu hadihi silcatu qiraadan baynaka wa bayna alcaamil ayib hada khiyaar alkhiyaar alaakhar wain shi'ta fabra' min asilca wain shi'ta urfud isilca asla taqul laa hadihi silca ana laa adkul fiiha wa mi'atii alula qad halakat walaa adkul fi hadihi silca wa akhruju min alqiraad wain shi'ta fabra' min asilcati yani tabara' min asilca taqul hadihi silca ana bariun min laa uriid ayib fain dafaca almiata ayb uridat calayhi khiyaaraan ima an yadfaca almablaq wa yakunu qiraadun jadiid wa ima an yatabara'a min asilcati ayb in dafaca almia kayfa sayakunu lamru qaala fain dafaca almiata diinaarin hunaa cindakum fain dafaca almiata diinaarin almudaaf dakhalat calayhi al wاlmudaafu ilayhi laysa fiihi a wاlaslu fima ida lam yakun almudaafu mushtaqan an tadkula al calى اlmudaaf wa calى اlmudaafi ilayhi cinda alkuufiyiin fayuqaal almiata dinaari fain dafaca almiata dinaarin haakada fain dafaca almiata dinaarin ilى اlcaamili kaanat qiraadan calaa sunati alqiraad alawal yani hada qiraad jadiid bimathaabati aw calaa xasabi alqiraad alawal wain abaa qaal laa adkul hada hadihi silcana bariiun minha walaa adfac mablaqa wain abaa kaanat isilcatu lilcaamili wa kaana calayhi hamanuha walahu ribha ayda huwa aladii yatawalaa hada masala ukraa wahiya alakhiira min masaa'il alqiraad qaala maaliku fi lmutaqaaridayn idaa tafaasala yani kharaja axaduhumaa can ilaakhar fi camaliyati alqira'a alqaa alqira'a waintahaa alqira'a idaa tafaasala fabaqiya biyadi alcaamili min almataaci aladii yacmalu fiih bacdamaa taxaasaba baqiya fii yadi alcaamil ashyaa taafiha yaqul khalaqu alqirba yani alqirba albaaliya qirba tacrifuuna qirba qirba baaliya aw falaqu thawb thawbaani kaana min maali lqiraar aw maa ashbaha dalik yani ashyaa taafiadaa baqiyat fi yadi alcaamil maada aladii yusnacu biha qaala maalik kullu shayin min dalika kaana taafihan laa khaba lahu yani laa qiimata lahu fahuwa lilcaamil alcaamil yaud hadihi ashyaa alxaqiira yaakuduha yaquulu walam asmac ahadan aftaa biraddi dalik برد ذلك ما سمعت أحدا من أهل العلم يفتي بوجوب رد هذه الأشياء التافهة إلى المالك وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن لكن إذا كان في يده شيء آخر له قيمة له ثمن لابد أن يرده إلى المالك قال وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئا له اسم يعني شيء له اسم وله قيمة مثل الدابة الجمل الشاة كونتي شاة كونة ثياب جيدة غالية أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك لكن إذا قال أنا أستصبحك في هذه الأشياء فاستحمله لا شيء في ذلك إذن المالك يقول الأشياء تافهة من مال القراض لا يرده العام الأشياء النفيسة يردها الشافعي يقول كل شيء تافه وغير تافه يرده لأن هذا ليس ماله ثم ذكر حديث عائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن الله من الله طالبا وهذه محقرات ولها طالب وهو المالك عليه أن يعيدها والله أعلم